رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ولرياض الصالحين أيام كجرنا baab waxaanu gelaynaa baabka lagu magacaabo kayfiyat asalaam kayfiyada iyo qaabka salaanta ayaanu markaa gelaynaa waayo wax walba diinta islaamka laga qaataa wax walba diinta islaamka markaa bayaanisay yustaxabu waxaa la sunneeyaa waxaa la istixbaabiyaa oo la wanaajiyaa an yaquula inuu yiraahdo almubtadi'u midka bilaabahaya bisalaami salaanta bilaabaya inuu yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu inuu qofka salaanta bilaabaya inuu yidhaahdo assalaamu calaykum nabadgelyo korkiina ha ahaato waraxmat waraxmatullaahi ilaahay naxariistiisana korkiina ha ahaato iyo wabarakaatuhu oo fayati uu la yimaado bidamiir jamca wa in kaana almusalli qofka la salaamaya calayhi korkiisa waaxidan hal qofba ha ahaadee inuu damiir jamaca la yimaado oo uu u isticmaalo dadka uu salaamayo hal qofba ha ahaadee sidii jamac oo kale assalaamu calayka inuusan dhihin hal qof xataa hadduu salaamayo waa inuu yidhaahda assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wayaquulu wuxuu oranayaa almujiibu midka ajiibayee salaanta qaadayana wa calaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu oo faya'ti uu la yimaado asagana biwaaw cadf waaw cadaf ah wow lagu darahayo dadkoo lagu cadfinaya wa calaykum assalaam buu leeyahay wa fii qowlihi wa calaykum can cimraan bn lxusayn radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi jaaa rajul nin baa yimid ila alnebiy nebiga ayuu u yimid sala allahu calayhi wasalam oo faqaal wuxuu yidhi assalaamu calaykum faradda calayhi waa uu ka guddoomay oo wuu ka radiyey rasuulkii uma jalasa wuu fadhiistay ninkii faqaala anabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama casharan toban buu yidhi casharun ayuu yidhi toban toban ayuu markaa rasuulku yidhi uma jaaa aakharu mid labaad baa yimid faqaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullah faradda calayhi nebigu wuu ka radiyey oo salaantii buu ka qaaday fajalasa ninkii wuu fadhiistay faqaala rasuulku wuxuu yidhi cishiruuna labaatan humma jaa'a aakharu mid kalaa yimid oo saddexaad faqaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu faradda calayhi nebigu wuu ka radiyey dushiisa fa jalasa ninkiina wuu fariistay faqaala rasuulku wuxuu yidhi halaaثuuna wa soddon rawaahu abu daawuud iyo tirmidi ayaa xadiid ka wariyey wa qaala xadiidun xasan buu yidhi tirmidina assalaamu calaykum ninkii ku gaabsaday toban xasanaad buu helay waraxmatullaahi kii ku daray labaatan buu helay wa barakaatuhu kii ku darayna soddon ayuu markaa helay xasanaad fara badan baan dayacnaa xasanaad fara badan yaanan kasbanin oo si sahal ah lagu heli lahaa ayay dadku markaa dayacaan sidaa darteed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu wa soddon xasana wa can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tiri qaala lii rasuuluullah rasuulka wuu ii yiri sala allahu calayhi wasalam haadaa jibriilu jibriil waa kaa yaqra'u calayki asalaam salaam buu kugu akhrinayaa oo jibriil baa wuxuu ii yiri caaisha iigu salaam qaalad waxay tiri qultu waxaan idhi wacalayhi asalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatuhu muttafaqun calayhi jibriil korkiisa salaam ha ahaato naxariista alla ha ahaato barakadiisana ha ahaato khadiijo ilaahay baa salaam u soo diray malakul jibriil oo nebiga la fadhiyaa khadiijo timid oo idaab iyo raashin soo wada khadiijo waataa macnaha jibriil baa wuxuu yidhi ilaahay wuxuu amray ilaahay wuxuu u faray in salaan laga gaarsiiyo khadiijo radia allahu canha jibriilna intuu rasuulka u yimid buu arkay caaisha idaam wata markaasuu yiri wuxuu yidhi salaan iga gaarsii rasuulkaa caaisha ku yidhi haada jibriilu yaqra'u calayki asalaam jibriil baa salaam korkaaga ku aqrinaya qaalad waxay tiri qultu waxaan idhi calayhi asalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatuhu muttafaqun calayh hebel hebel iigu salaan wuu dhihi karaa hebel salaan iga gaarsii ciyaalkii ka waran iigu salaan odagii ma jooga may wuu maqan yahay hadduu yimaado salaan iga gaarsii aaway gabadhii xaaska ahayd way maqan tahay hadday timaada iigu salaan haddii qofka loo sheegana wa calayhi salaam buu leeyahay wa waraxmat ullaahi wabarakaatuhu whaakadaa waqaca fii bacdi ariwaayaat alsaxiixayn saasay ku yimaadeen oo wa barakaatuhu bay ku dareen wa fii bacdihaa qaarkoodna bixadfihaa way ka gooyeen oo wa barakaatuhu ma aysan ku darin riwaayadaha qaar wa barakaatuhu bay ka xadfeen qaarna way ku dareen wa ziyaadatu hiqaah dadka lagu kalsoon yahay hadalkii siyaado ay keenaanna maqbuula waa mid la aqbalo dadka hiqooyinkaee lagu kalsoon yahay wixii akhbaar ah oo ziyaadoo dadka kale aysan sheegin haddiiba run lagu yaqiinay markaa waa la ogolaanayaa wacan anas radi allaahu canhu ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa nebiga idaa takallama markuu hadlahayo bikelimatin kelimad acaadaha wuxuu ku soo celcelin jiray alaaan saddex mar xataa tufhama canhu ilaa laga fahmo xaggiisa ilaa laga fahmo ayuu ku soo celcelin jiray wa idaa ataa markuu u yimaado calaa qowmin qoom korkooda oo fasallama calayhim uu salaamayo dushoodana saddex jeer buu rasuulku salaami jiray rawaahu lbukhaariyu wa haada kani maxmuulu waxaa lagu xambaarayaa oo saddexda mar markuu rasuulku ku celcelinaya salaanta calaa maa idaa kaana aljamcu kahiiran hadday dadku badan yihiin laakiin haddii assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuhu hal mar aad dhahdo bulshada meesha fadhisana ay wada maqlayaan muhiim ma aha saddex jeer in lagu celceliyo balse hadday dadku fara badan yihiin oo la raba in la wada gaarsiiyo ayuu saddex mar rasuulku ku celcelin jiray ee markaa uu salaamayay wa can ilmiqdaad radia allahu canhu fii xadiidihi tawiil xadiidkiisii dheeraa qaale wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn narfacu kuwa u soo kor yeela lilnabiyi nebiga sala allahu calayh wasalam nasiibahu nasiibkiisa oo min allabani caanaha ah qayb caana ah ayay rasuulku siin jireen sidaa darteed ayaan ahayn buu yidhi kuwa u keena oo u siiya rasuulka sala allahu calayh wasalam qaybtiisa caanaha ah fayajii'u waa imaanahayay min alleyli habeenkii fayusallimu tasliiman fayusallimu wuxuu salaami jiray dadka tasliiman salaam laa yuuqidu aan kicinin naa'imankan hurdaaya wayasmacu uuna maqlo alyaqdaana ka soo jeeda nebigu aad buu cajaa'ib lahaa sala allahu calayh wasalam markuu guriga soo galo ee uu rabo inuu dadka salaamo salaamtiisana kama soo nixin jirin oo kama toosin jirin kan hordaaya kan soo jeedana wuu maqli jiray wuu maqalsiinayay saasuu nebigu ahaa fa jaaa annabiyu nebigaa yimid fasallama wuuna salaamay kamaa kaana yusallimu sidii uu u ahaan jiray midna salaama rawaah muslim baa xadiidkaa wariyey wa can asmaa binti yaziid radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam mara wuxuu soo maray baa la yidhi fi lmasjidi masaajidka ayuu soo maray yooman maalin wa cusbatun koox ama jamaaco oo min annisaa'i dumarka ka mid ah ama haweenkuna wucuudun way ahaayeen kuwo fadhiya meelaha xumaanta iyo meelaha kalaa maanta aad loo fadhiistaa masaajidaday fariisan jireen qucuudun fa alwaa waa u ishaaray biyadayhi labadiisa gacmood bitasliimi salaan ahaan rawahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan wahaadaa kanna maxmuud waxaa lagu xambaarayaa calaa amaca inuu isugu daray bayna allafdi waalishaara lafdi iyo ishaaro labadaba ishaaro iyo lafdi ayuu rasuulku isugu darayoo gacantiina waa u ishaaray afkiina wuu ka salaamay oo gacan keligeed ma aha rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan xadiid xasan ah waaye ayuu markaa yidhi wahaada maxmuud calaa annahu sala allahu calayhi wasalam jamaca bayna allafdi waalishaara wayu-ayiduhu waxaa xoojinaya fii riwaayati abi daawuud fasallama calayna wa una salaamay rasuulka xadiidku wuxuu tilmaamayaa dumarka ajaanibta ah gacanta in lagu salaamo inay mamnuuc tahay rasuulkana sala allahu calayhi wasalam haween masaajid ka fadhiya inuu salaamay waxaa laga qaadanayaa dumarka in la salaami karo haddii afka assalaamu calaykum laga leeyahay haddii qofku meel dheer uu kaa fadhiyo assalaamu calaykumta uu si saaniya u maqlaynin ishaaro gacantaa loogu daraa gacanta keligeed waa mamnuuc assalaamu calaykumta haddaan la maqlayninna gacanta iyo afkaa qofka laysugu daraa meel dheer markuu kaasii joogo laakiin xadiidka sanadkiista ducfi baa ku jira wa can abi juray alhajayniyu radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi ataytu rasuula allahi rasuulkii allaan u imid ama u tegay faqultu waxaan idhi calayka asalaamu yaa rasuula allah korkaaga nabadgelye ha ahaata rasuulkii allow qaala rasuulku wuxuu ii yidhi laa taqul calayka asalaam ha dhihin fa ina calayka asalaamu waa taxiyatu lmowta mowtada salaantooda waayuu mawtadaa lagu salaamaa saa darteed waan soo marnay ama way noo imaan doontaa assalaamu calaykum inay hormartaa loo baahan yahay rawahu abu daawuud watirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix waqad sabaqa bituulihi xadiiska asagoo dheer ayaan markaa soo marnay calayka asalaam waa taxiyada amwaad assalaamu calaykum baa loo baahan yahay baabu aadaabi asalaam salaamta aadaabteedii ayuu baab u yahay can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi yusallimu wuu salaamayaa alraakibu midka gaadiidka saaran cala almaashi ka lugaynaya tagsi markaad wadata ama baabuur ama gaari qof kalena uu lugaynayo ka lugaynaya salaanta ma bilaabaayee salaanta waxaa bilaabayo dad salaamaya midka gaadiid ka saaran raakibka wuxuu salaamayaa cala almaashi ka lugaynaya waalmaashi ka socdee lugaynayana cala alqaacidi ka fadhiya buu salaamayaa oo qof fadhiya iyo qof socda qofka socdaa salaanta leh waalqaliibu kooxda yarna cala alkasiir bay salaamayaan kuwa badan bay salaamayaan muttafaqun calayhi wa fii riwaaya lilbukaari waasaghiiru cala alkabiir sagiirkana kabiirkuu salaamayaa oo qofka yar ayaa salaanta inuu bilaabo loogu talagalay ee qofka ka weyn uu markaa salaamo muttafaqun calayhi wa can abi umaama sadiyi bni cajalaan albaahiriy radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuuluullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi inna wla annaasi dadka waxaa ugu dhow ugu maamayaayo waxaa la leeyahay dadka alla agtiisa waxaa owla u ah waxaa ugu habboonaashaa bilaaba rawaahu abuu daawuud biisnaadin jayid wa rawaahu tirmidi can abi umaama qiila waxaa loo yidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow alrajulaani laba nin yaltaqiyaani way kulmahayaan ayuhumaa yabda'u bisalaam koodee salaanta bilaabaya laba qofood hadday iska hortimaado waa kee midka salaanta bilaaba qaala rasuulku wuxuu yidhi owlaahumaa billaahi tacaala midka ilaahay xiga kan ilaahay u owliyeysan ee u dhow macnaha ka bilaaba labadooda yaa mar walba ilaahay xaggiisa laga jecel yahay rawaahu tirmidi hada xadiiun xasan baabu istixbaabi icaadati asalaami calaa man takarara liqaa'uhu wuxuu baab u yahay istixbaab iyo sunnayn la sunneeyo inuu salaamceliyo qofka soo noqnoqosho salaami salaamta soo celcelinteeda calaa man dushii takarara liqaa'uhu la kulankiisa uu soo noqnoqdo calaa qurbin si dhow maanta hadduunbaad na salaantay inaan la dhihin bian dakhal uma kharaj wuu soo galay wuu baxay uma dakhal fi lxaal isla markii uu soo noqday haddana qolkuu nala fadhiyey intuu assalaamu calaykum yir buu na fadhiistay wuu baxayay assalaamu calaykum buu ku baxay bannaankuu koob shaaha ka soo qaatay wuu soo galay assalaamu calaykum waa inuu dhahaa bian dakhala uma kharaj uma dakhala fi lxaal ow amase xaala markuu kala dhex galo baynahuma labadooda beynkooda shajaratun geed aw naxwuha ama wixii markaa la mid ah can abi hurayra fii xadiidi almusii asalaatu kii salaadiisa xumaynaayay wakhalaad ibni raafic oo mar allaala markuu masaajidka soo gala uu tugtay haddana salaanta ilaah intuu salaamay nebiga haddana waa fii xadiidi almusii'i salaatahu kii salaadiisa xumaynaayay annahu jaa'a wuu yimid fa sallaa wuu tukaday uma kadibna jaaa ila alnabiy nebiguu u yimid fasallama calayhi nebiguu salaamay faradda calayhi asalaam nebigana salaantii buu ka qaaduu ka gudoomay faqaala wuxuu yidhi irjic noqo fasalli soo tuko fa innaka lam tusalli ma tukanine bax soo tuka ma tukanin buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam fa innaka lam tusal farajaca ninkii waa laabtay fasallaa wuu soo tukaday uma jaa'a wuu yimid fasallama cala nebiy haddana nebiguu salaamay xataa facala dalika alaaa maraatin ilaa saddex jeer uu saas yeelay muttafaqun calayhi saddexda marba markuu geeska masaajid ka tago ee uu soo tukado rasuulkuu salaamaya nebiga salaantuu ka qaaday markaasuu dhahay bax noqo soo duka ma tukanine ninkii wuu baxay wuu soo tukaday wuu soo noqday rasuulkuu salaamay haddana war salaam bednidaa haddaadna salaanteen naga jooji lama dhihin nebiga salaantuu ka qaaday markaasuu dhahay haddana irjic fasalli fa innaka lam tusal bax soo tuka ma tukanine ninkii wuu baxay wuu soo tukaday haddana wuu soo noqday nebiguu salaamay sala allahu calayh wasalam rasuulkuna salaantuu ka qaaday markaasuu dhahay bax soo duka ma tukanine saddex jeer markiisaa loo celceliyey ayuu yidhi waaladii bacadaka bilxaqi macbuudkii xaqnimo kugu soo bixiyaan ku dhaartay nebi moxamedow saa si aan ahayn ma u tukan aqaane facalimnii ibar markaasuu rasuulku baray sala allahu calayh wasalam markaasuu rasuulku baray an rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa laqiya hadduu la kulmo axadukum midkiin akhaahu walaalkii falyusallim calayhi ha salaamo fa in xaalad hadday kala dhex gasho baynahumaa baynkooda shajaratun geed aw jidaarun ama derbi aw xajarun ama eh, eh, eh, xajar dhagax uma laqiyahu haddana uu la kulmo falyusallim calayhi hasalaama rawahu abu daawuud mar kasta salaan salaanta barakaa ku jirtee mar walba salaan salaanta qofkay qalbiga u qaboojisaa mar walba salaan salaanta qofku khayr iyo wanaag bay gaarsiisaa sideena hadda aan u fadhino haddii qof inta noo yimaadana soo dul istaago shibna u yidhaahdo qof kastoo annagana miduu yaabaya war maxay u socdaa ninka si xaalkiisu yahay cabbaan inaan aamusnaa suuragal ah laakiin hadduu intuu qof yimaado assalaamu calaykum uu yidhaahdo wacalaykum asalaam in la dhaho yuu nin kastaa iska wadanayaa hawshiisa iyo sheekadiisa assalaamu calaykum masahlana assalaam waa magac asmaa'da ilaahay ka mid ah subxaana wa tacaala annakaana loo soo dejiyey <clears throat> lamana siiyey saa darteed bay barako xasilooni sakiino iyo wanaag intaba ay noo tahay kii maanta ku salaami waaya wax badan baad ka shakinaysaa kiisa ku salaama xataa hadduu shar u socdo shartiisa waad ka aamin noqon kii laakiin ku salaami waaya xataa hadduu khayr u socdo ma waxaa shaki baa kaa gelaya saa darteed baa assalaamu calaykum wax weyn ay tahay saan anagu u dhahna ma aha assalaamu calaykum markaad qofka leedahay nabadgelya korkaaga ha ahaato macnaheeda waad iga badbaaday waaye ku xaman maayo xoolahaaga qaadan maayo dhiigaaga daadin maayo waad iga ammaan helaysaa ku kulxamayn maayo ku xumayn maayo dhib ku gaarsiin maayo assalaamu calaykum lisdila naqaanaa assalaamu calaykum layscayaan naqaanaa assalaamu calaykum xoolo layska dhacaan naqaanaa assalaamu calaykum laysku xantaan naqaanaa assalaamu calaykum qofka markaad dhahdo af iyo adinba waad iga aamin heshay macnaheedu waa sidaa baabu istixbaabu asalaam idaa dakhala bayta qofku markuu gurigiisa galo inuu salaamo ayay sunno u tahay qaala allahu tacaala waidaa dakhaltum buyuutan guryo haddii aad gashaan fasallimuu calaa anfusikum nafyaalkiina salaama xataa hadduusan cidna joogin hadday dad joogaan dadkiibaaba la salaamaya xataa tasta'nisuu wa tusallimuu calaa ahliha laakiin haddaynan cidna joogin xataa salaam baa lagaa rabaa taxiyatan min cindi illaahi salaan alla agtay mubaarakatan tayiba taabaad salaam cibaadillaahi asaalixiin wa can anas qaala qaala lii rasuulu ullah rasuulkii alla wuxuu ii yiri yaa bunaya canugayga yarow idaa dakhalta markaad gasho calaa ahlika ehelkaaga fasallim salaam yakun ha ahaata barakatan baraka calayka korkaagii wa calaa ahli beytikay noqonaysaa rawaahu tirmidi wa qaala xadiidan saxiix waayaduu yidhi laakiin waxaa la tilmaamaa xadiisku asagana sanadkiisa inuu dacfi markaa ku jiro ee anas uu leeyahay rasuulka ii yiri canugaygiiyow haddaad guriga gasho ehelkaaga salaan waayo barakay noqonaysaa adii ehel beytkaba baabu asalaam assalaamu cala ciyaalka yaryarka ah oo la salaamo diinta islaamku waa diin qiimo badan iska daa wax kale ciyaalka yaryarka ah ayaa waxaa la leeyahay la salaamo ciyaal yar salaamo cala sibyaan qaarba iskala waayn ciyaalka ilmaha yaryarka ah oo la salaamo tarbiyana way ku qaadanayaan ulufna way u noqonaysaa way ku jeclaanayaan laakiin markuu kuu soo dhowaadaba kub haddaad madaxa ka siiso kaa cararo mar allaala markuu kuu soo ordo haddaad indhaha u gaduunsid or u ordo ciyaalkii marka infiraar waa ku dhacaya infiriir waa ku dhacaya akhlaaq xumay ku soo baxayaan dadkii waaweynaa ayaa laga yaabaa inay ka dibaan xaaladahaasoo dhan baa markaa la diidayaa markuu hadlayo canuga yar waa la dhagaystaa waa la maqlaa su-aal buu ku weydiinayaa si habsami leh baa looga jawaabaa waryaa ma gaarin edib malahida aamus baa maanta taala warka dhexbax dadka waaweyn baa taala waxyaabo fara badan oo noocaasa ah ciyaalkii lagu caburin jiray laakiin in badan markii bannaanka la aaday dad badan baa wax fahmayo ciyaalka sina ha loogu xadgudbo sina eh, xuquuqdaadkoodii ha loo siiyee wax uunbaa dadku ay fahmeen maanta waxyaabo fara badan oo dadka lagu kari la'aa yaa maanta qasab ku noqotay cunugaaga ma garaaci kartid baa lagu leeyahay bakeeri hadduu jebiyo lama bikiir ay guriga yaalaan ka kala jebi adiga saasaa lagu leeyahay markaas waxaad leedahay aaba maxaa wax ku cabnaa wuu fahmayaa marka marka la bakeeri ma jebinaayo war allaala markuu qalad sameeyo saa maxaa u samaysay saabaa loo baahnaa tanaana ka fiicnayd xaaladay saa samee arnaajada hadduu soo rido adigna tasriixa rid macnaha dhibaatooyin fara badanoo waxaa iska jira say noqoto ciyaalka hala soo dumo hala edbiyo hala canaanto garaacuna ma aha canaan inta badan marka la fiiriyo can anas radia allahu canhu annahu anas ayaa mara wuxuu soo maray cala ciyaal yaryar ah ciyaal yaryar ah ayuu anas soo maray radia allahu canhu fasallama calayhim wuu salaamay can anasin radia allahu canhu annahu anas ayaa mara wuxuu soo maray cala sibyaani ilma yaryar ah fasallama calayhim wuu salaamay wa qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi yafcaluhu nabigaasaa yeeli jira muttafaqun calayh kibir kuma jiro isla weyni kuma jirto xataa ciyaalkuu dhexgelaya madaxuu u salaaxaya danbuu u tirsanaya waa la fadhiisanayaa wuu la haasaabayaa mararka gobol ka mid ah wuu salaamayaa rasuulka sal alla caleyh wasalam anas wuxuu leeyahay rasuulkaasaa yeeli jiray markuu anas isagana weynaaday ciyaalkii wuu salaamayaa maalin maalmaha ka mid ah anas oo ciyaara intuu rasuulku soo maray intuu soo maray ayuu salaamay kadibna danbuu u dirsaday aans intuu iska buuciyaar iska galay ciyaar ayuu markaa iska galay rasuulka sala allahu caleyh wasalam ayaa soo ciyaara intuu gadaal uga yimid saa uga qabtay baa la yidhi amase gadaal buu saa uga qabtay uu yidhi dantii aan kuu diray ma ii oofisay maxaa meesha ugu ciyaaraysaa maxaase maaha ma samaysay oo ma ii soo guday uu cararay isna waa kii uu soo sameeyey baabu salaam salaamtii bay baab u tahay arajul ninka calaa zawjatihi xaaskiisa inuu salaamo waalmar'ati naagna inuu salaami karo oo min maxaarimihi maxaarimtiisa ka mida waa hooyo waa habaryar waa abaayo iyo wixii markaa la mid ah wa calaa ajnabiya iyo dumarka ajnabiga ka ahna inuu salaami karo iyo wa ajnabiyaat ajnabiya wa ajnabiyaat dumar badanoo ajnabiyaat ah laa yakhaafu alfitna aan fitna looga baqayn bihinna ayaga haddii salaantaasi aan fidno looga cabsanayn wa salaamihinna iyo dumarka ajaanibta in lagu salaamo bi hada shardi shardiga asaga ah oo imaamku wuxuu meesha ku cabirayaa xataa dumarka ajaanibta ah haddii haddii inta la salaamo salaantooda fidno looga cabsanayo maba la dhahayba asalaamu calaykum taa laftigeeda waa laga dhaafayaa assalaamu calaykum assalaamu calaykum haddii la yidhaahdo kadibna wa calaykum asalaam ay soo jawaabayso kadibna laga baqaayo waxyaabo kale inay meeshii ka dhashaan oon salaan keli aan lagu kaaftoomaynin ayada laftigeeda in layska dhaafaa fiican saasay markaa leeyihiin laakiin zawjadaada naagaha muxarimiinta ah muxaramaadkaaga ah kulli waad salaamaysaa kuwa ajnabigii ajnabiyaadka ahna waa la salaami karaa aan fidno looga cabsanaynin laakiin marka ajnabiyaadka la salaamayo waa bi shardi waa fidno ka cabsasho la'aan wa can sahal bin sacd radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kaanad fiina imra'a naag baa dhexdeenna joogtay wa fii riwaaya kaanat lanaa cajuusun islaantoo waayeel ah yaa nagu dhex noolayd xaafadday deganayd waaye ta'khudu waxay soo qaadi jirtay min usuuli silk begelka intiisa dambe usuul xaggiisa dambe ayaa markaa loola jeedaa macnaha waa geed macruuf ah oo la yaqaano begelka wuxuu leeyahay qayb dambe oo kulul marka la cuno marka la jarjaree liin iyo waxyaaba loo isticmaalana aada u macaan gabdhaha jeclaan jiray marka xaaladda noocaasa kaa intay soo qaado ama geed kale oo saasoo kale markaa ah ayaa mar allaala intay soo qaado fa fatadaraxuhu filqidri waxay ku shiri jirtay ku googoyn jirtay qidri iyo dheri wa tukarkiru waxay shiiri jirtay xabbaatin dhowr xabbo oo min shaciirin sareen ah dhowr xaboo shaciir ahna intay shiido iyay ku dhex diri jirtay intay isku dhex kariso fa idaa sallaynaa markaan soo tukano aljumcata jumcaxno oon salaada jumca ka soo gadoomno nusallimu calayha waan soo salaami jirnay islaamtaa ama gabadhaasaanu soo mari jirnay markay salaan aan salaanno fa tuqadimuhu ilaynaa way noo soo gelin jirtay marka inay noo soo dhigtay saxan intay kusoo shubto yaan cuni jirnay rawaahu lbukhaari baa xadiidkaa wariyey qowluhu uu yidhi tukarkiru ay tudxanu way shiidaysay waaye raashinkiisa macaan badan buu ahaa xabaad shacyir ay ku shiidaysaa inta dambey googoynaysaa in yaroo subag ahaa saa loogu shubayaa waxoogaa weliba ninkan saxaabigaa sahal wuxuu yidhi jimcaha waan dharari jirnay macaanka uu leeyahay dartii jimcihii ma la gaaray waan tirsan jirnay buu leeyahay mar allaala markaan jimcaha soo tukano oon ka soo laabano gabadhaasaan soo salaami jirnay ama hooyadaas kadibna markaan salaanay noo soo gelin jirta waa wax mac xadiidku wuxuu tilmaamayaa dumar ajnabi ah in lasoo booqan karo dhibaatanaysan markaa ku sugnayn bishardi waa aan fidno laga baqin kow ta kale waa in nin inaa keliyaysan noqonin qalwo inaysan meesha ka imaanin waay dhowr nin oo saxaabi ah waaye gabadhii way u imaanayaan way soo booqanayaan ama dumarku way fara badan yihiin ninkii wuu soo salaamay danii anin waxyaabo kale noocaasaa jirtaa dhib kuma sugnaa laakiin iyaduna waa keligeed anna waa keligeed salaam baan rabo xisaab baan uga shaqaynaye xisaabtii kala imaanaysa meesha hadhow taasaa markaa la diidaya oo waxaa la leeyahay xisaabnaha uga shaqayni juqraafin ha uga shaqayni sababtu waxay taa dhib badan baa imaanaya laakiin marka laga aamin yahay ee fitno dhibaato khalwo iyo wixii markaa la mid ah marka noocaas oo kale ah wax dhibaata markaa wacan umuhaani fakhitata bint nabiy nabigaan u imid sala allahu calayhi wasalam rasuulka ayaan u imid yowma alfatxi maalintii fatxu makka wahwa yaktasil asagoo qubaysanaya wa faadimatu gabadhiisa faadimana tastiruhu ay asturaysa bithaobin maro fa sallamtu waan salaamay wadakarat alxadiid xadiiskii bay xustay ummu waxay leedahay rasuulkoo qubaysana yoomu fatxaan u imid faadimana ay asturtay waan salaamay gabar ajnabi ah ninka ajnabi inay salaami kartaan tilmaamayaa macnaha saa darteed waan salaamay bay tiri fa sallamtu waan salaamay xadiisku waa dheeraa man haadihi buu ana ummu haani bay tidhi ummu haani baan ahay cali walaalkii walaashiis waaye cali bni abi aalib faakitata binti abi aalib nin ay korisay oo ay badbaadisay oo ay ti lama taaban karo maganteeduu ku jiraa waa fatxuma yuu cali seef u haystaa waa dilaa buu leeyahay erad intay kusoo xirtay bay tiri ma taaban kartid nebigay u timid qad ajarnaa man ajarta ya ummu haani buu dhahay nebiga waan badbaadinay qofkaad badbaadisay xataa dumarka waa la ixtiraami jiray hadalkooda waa la qaadan jiray in badan buu ilaah subxaana watacaala nebigiisa maamuus fiican u samayn jiray wakhtiyadan baaba la fiican yahaye xilli aysan hadli jirin baa jirtay joog aysan dhihi jirin odayaal meel fadhiyaan kama hadli karto qalab dhacaya ma ka hadli karto gabadheedii la jiidanaya qasab oo ninka ku jiidanaya kama hadli karto way aamusnaan jirtay xaalada noocaas oo kale ah laakiin ayeeyooyinkeenu eh, waa ku akhlaaq fiicnayn mar markaad fiiriso laakiin maanta waa la xadgudbay shalayna xadgudub baa jiray maantana xadgudub kalaa jira marka waa lagu xadgudbay hooyooyinkii ayeeyaashiiye ma hadli kartid baa la dhihi jiray wax ay ka tala bixinaysa ma jirto waxay ka og tahay ma laha gabadheedii baa laga dex maalmood saddex ber in la qabo aysan markaa ogeyn kuwaan maanta laakiin ayaga bacdamaa hadal waxyaaba ay jiraan haddana shantay kula soo galahayaan maba jirtay ku leedahay dhow iyo gashmal maa dhihi jiray markii yara la yaryaraa xaaladda noocaas oo kale waa qaylinaysaa way ka af dheer tahay raggii wax kalay tilmaamaysaa xaalad fara badan oo noocaas ahaa markaa jirtaan erada marka lasoo garaaco ninkiioo fadhiya ayada afartayba yaa waaye way ka afdheer tahay waxyaabo fara badan oo xadgudub ahaa jira saa darteed dumarku waa in ay dheelitirnaadaan mana lagu caburinaayo adigana kor ha iska qaadqaadin moslab laguu dhigi maayo adna madaxaa kor u taagin waxaa loo baahan yahay ixtiraam waxaa loo baahanya kala dambayn waxaa loo baahan qof kasta xaqiisa in la siiyo waa lagama maarmaan ninkeeba xishoonaya maanta walaalay raalli ahaw iga jiifo ma jiifanayso mustahaaka jiibshidkan ku sameey weyn aad yarayna way jirtaa mar allaala markii garaaciyo dilkii laga dhaafayna madaxii kor u qaadeen mar allaala markii horena dhibaatadaasaa jirtay marka qof kasta xaq uu leeyahee idinkana xaqina laydinka dulmin maayo idinkana waxaa dulminina sida ilaahay tilmaamay subxaanah wa tacaala wacan asmaa binti yaziid radia allahu canha qaalad waxay tiri mara calayna annabiy nebigaana soo maray sala allahu calayh wasalam fii niswatin anagoo dumar ku dhex sugan anagoo anoo dumar ku dhex sugan fa sallama calaynaa uuna salaamay rasuulka sala allahu calayh wasalam wa uuna salaamay gacanta ayuu saa ugu ishaaray rawaahu abu daawud watirmidi qaala xadiiun xasan wa lafdi abi daawuud wa lafdi tirmidi wuxuu ahaa ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam ayaa mara wuxuu soo maray wa fii lafdin lafdi kale oo abi daawuud wuxuu ahaa wa lafdi tirmidi wasalam mara fi lmasjidi masaajidka buu yowman maalin soo maray wa cusbatun jameeco oo min annisaa'i haweenkii ka mid ahna qucuudun ay ahaayeen kuwii fadhiya fa alwaa biyadayhi bitasliim labadiisa gacmood buu u ishaaray salaan ahaan macnaha qofku markaad intaad u dhawaaqda gacmahaaga aad saa dhahdo wuu dareemayaa inaad salaamayso waa uu dareemayaa inaad markaas salaamayso baabu taxriimi ibtidaa'ina inay xaaraan tahay ku bilaabitaankeena alkufaar gaalada bisalaam inaan ku bilowno iyo wa araddi calayhim saan uga radin lahayn korkooda iyo waistixbaabi asalaam salaam inay fiican tahay ayna hagaagsan tahay sunnana tahay calaa ahli majlisin qolo meel fadhisa in la salaamo fiihi muslimuuna wa kufaarun muslimiin muslimiintiigaalna ay ku jiraan adigoon salaanta ha ku bilaabin hadday ku salaamaana saad uga qaadi lahayd baana loo sheegayaa muslimiin iyo gaalan ay isku wada jiraan waa la salaami karaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi waa la dhihi karaa waa hadday wada jiraan laakiin keligood waa la diidaya can abi hurayra ana rasuula allahi qaal laa tabda'u lyahuuda yahuuda ha ku bilaabina walannasaara iyo nasaaraba bisalaami salaanta faidaa laqiitum haddaad la kulantaan axaduhum midkood fi ariiq aad kula kulantaanna fandaruuhu u dhibaatogeliya ilaa adyaqihi meesheeda ciriiriga ah rawaa muslim baa xadiidkaa wariyey muslim baa xadiidkaa wariyoo rasuulku wuxuu leeyahay ha ku bilaabina yahuud hana ku bilaabina nasaara salaan fa idaa laqiitum haddaad la kulantaan axadu midkood fi ariiq fawdaruuhu u dhibaato geliya ilaa adyaqihi dhinaciisa ciriiriga ah rawa muslim baa xadiidkaa wariyey kuwaa maalin su-aalna weydiiye wuxuu yidhi sideed ugu ciriiri gelinaa sidee baan ugu ciriiri gelinaa ma suurageli karto waayo waddankoodii baan joognaa waxyaabo fara badan oo noocaasaa jira adiga lagula hadli maayo marka qofka noocaas ahoo gacan hoorsaday oo iska dulaysan waxba aan samayn karin qofka lala hadlaya waa muslim casiiz ah waa muslim sharaf leh waa muslim istakni ka noqdoo ka kaaftoomay waa muslim ilaa subxaana wa tacaala haybad gooni ah siiyey laakiin adiga isbitaalkaagii waa la hayaa maba ciriiri gelin kartidba cuntadaadii waa la hayaa markastaad fiirsataa waxbarashadaadii ayaa la hayaa waxyaabo fara badan baa jira marka qofka lala hadlaayo inaan fahmno suuragal ah saahana yeelina iyo kan hada yeelina iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah marka qofka markuu iska liito oo iska gacan hoorsado in badan waxyaabo uma suurageli karo waxyaabo badan uma suurageli karaan saa darteed baa ilaahay subxaanah wa tacaala mar walba qofka muslimkaa wuxuu aad iyo aad u amraa waxna marka la amrahayo intay ayagu kari karaan iyo laa yukallifu allahu nafsan ilaa wascahaa iyo wixii markaa lamida in sha allahu tacaala wa anas radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam idaa sallama calaykum dushiina hadday salaamaan ahla alkitaabi ahlu kitaabka hadday idin salaamaan faquuluu dhaha wacalaykum wacalaykum dhaha anas wuxuu leeyahay rasuulka wuxuu yidhi idaa sallama calaykum ahlu lkitaab ahlulkitaab faquuluu salaamu calaykum ha idin dhahaano ama si kale ha idinku rogaane idinka marun wacalaykum iska dhaha rasuulka sal alla calayh wasalam intay u yimid intay u yimaadeen ayay dhaheen assalaamu calayk wa calaykum ayuu yidhi rasuulka sal alla calayh wasalam akhlaaq badna idan fiicnaa sala allahu calayhi wasalam wacalaykum caaishaa tiri wacalaykum saam wallacna naclad iyo saamba korkiina ha ahaado yaa caaisha maxaa dhacay buu dhahay ilaahi subxaanah wa tacaala ima aano inaan faaxish noqdo xumaan sameeya inaan noqdo afkayga inay xumaan ka soo baxdo maxaa dhacay caaisha qofka muslimkaa ma aha eh, lacaan iyo faaxish iyo mutafaxish intaba maaha qofka mu'minka ah yaa rasuul allah ma maqlin miyaa waxay ku dhaheen ma waxaad moodaa assalaamu calaykum inay ku dhaheen rag way kuu duugeen way kuu qariyeen assalaam calaykum bay ku dhaheen saamkuna waa malkunuud kow iyo kurtub dhahaw meesha laga dhahawaa kow allah kuu keeno naga dhimo saasay yidhaahdeen caaishay animi i maqlin miyaa uu dhahay wa calaykum baan iri wa calaykum ayaan dhahay aniga ani waa layga ajiiba ayaga laga ajiibi maayo saa looma baahnaa caaisho saa darteed buu ilaahay u marqaati kacay wa idaa jaa-uuka xayowka bimaa lam yuxayika bihi allah haddii ay ku yimaadaan rasuulkii allow way ku salaamayaan wuxuusan ilaahay kugu salaamay subxaana wa tacaala wayaquuluuna fii anfusihim lowlaa yucadibuna allahu bima naquul markaasay naftu waxay ka leeyihiin mana alcadaaba ka soo habaarnay maana loo cadaabo bima naquul xasbuhum jahanam jahanamaa ku filan way gelahayaan aydaana u baasdhe buu dhahay ilaah subxaana hadday idin salaamaanna wa calaykum un maxaa loo salaami waayey maxaasaa loo yeeli waayey qolaa qabta in la salaami karo waxay deliilsanayaan waquuluu linnaasi xusnan dadka wanaag u dhaha wanaag ha loo dhaho nebiga waa kaasaa wanaag sameeyey laakiin xaaladda noocan ah markay timaado naska saasuu markaa noo tilmaamayaa salaamtana dadka muslimiinta iska leh wacan kusaama ana nabiya mara calaa majlis rasuulku wuxuu soo maray gole iyo meel ay fadhiyaan dad fiihi fiihi ikhlaatun min almuslimiina waalmushrikiin ay isku dhex jiraan muslimiin iyo mushrikiin cabadat alawhaani iyo walyahuud kuwa sanamada caabuda iyo yuhuuddaba fasallama calayhim wa uu salaamay dushooda annabiyu sal alla alayh wasalam muttafaqun calayhi nebiga wuu salaamay dushooda baabu istixbaabi asalaam salaanta sunaynteeda baabkeedii waa inay sunno tahay idaa qaama min almajlisi qofku hadduu majliska ka istaago wafaaraqa julasaa'ahu dadka julasada ah aw jaliisahu ama qofka la fadhiya markuu faaruqaayo baybay aan dhahnaa soomaha ah maanta iyo nabadeed iyo waa baxay iyo assalaamu calaykum dheh taasaa ka qiimo badan kana sharaf badan qiimo iyo wanaagna qofka ku helaa waa istixbaab salaam qofku inuu salaamo ee qofku inuu salaamo qofka idaa qaama min almajlisi marka uu majliska ka kacaayo wa faaraqa julasaa'ahu dadka julasadiisa ahna uu faaruqayo aw jaliisahu wa can abi hurayra radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ullahi rasuulkii alle wuxuu yidhi ida ntahaa hadduu soo gaaro axadukum midkiin ila almajlisi majlis iyo meel la fadhiyo falyusallim ha salaama dadka waidaa araada haddii uu doono inuu istaagana falyusallim ha sara ma aha biyo xaqa mid uga xaqnimo badan min alaakhirati dadambe waa isku mid macnaha tan horesaad saad u salaamaysa dadka yaa markaad baxaysana loogu talagalay inaad dadka salaanto rawaahu abu daawud wa tirmidi wa qaala xadiidun xasan waana assalaamu calaykum waa lagu yimaada ay waan sii tegay assalaamu calaykum dheh laakiin waxa ugu dambeeyay qofkaad uga tegayso yaysan waxyaabo kala noqonin may baa leeyahay jaawaad noqonaysaa ewaad noqonaysaa isarag damboo wacan wixii markaa lamid ah markaad isarag damboo wacan aad dhahda xataa assalaamu calaykum ugu gadaal maray saasaa markaa loo baahan yahay rawaahu abu daawuud watirmidi wa qaala xadiidun xasan baabu isti'daani wa aadaabihi isti'daankii aadaabtiisuu baab u yahay isti'daan qaadashada mar allaala marka qofku isti'daan uu qaadanayo iyo aadaabta istidaan waa in albaabka la garaaco taasaa loola jeedaa ma sooga albaabkiina aad garaacdo sidaa darteed way noo imaan doontaa isti'daanka waxaa loo sameeyey walaalayaal indhaha dartooda kuwaad arkaysa albaabka garaacaya jeexjeexana ka fiirinaya buqbuquu kasaas uga fiirina waana garaacaya hoodi dalaq qaaf baa yidhaahda sida loo socdo hoodi hoodi waabuu ku jiraaba daaqilkii qolka fadhiguu ku jiraa subxaan allah waxaasoo dhan baa markaa la diidayaa aadaabteeda markana la baraya qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina kubii aamanuu ilaah rumeeyayo laa tadkhuluu ha gelina buyuutan guryo oo hayra buyuutikum guryihiina aan ahayn guryo aan guryihiina ahayn ha gelina istidaan aad buu u qiimo badan yahay istidaan waa shay muhiim ah istidaan waxyaaba khuluqda islaamka lagu yaqaana ah istidaan waa wax cajaa'ib badan diinta islaamku waa diin macaan balse meeshaa inoo joogta caawo haddii rabbi idmo wabilaahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam